bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin waxaan ku dhex jirnay kitaabkii abi cuثmaan الصabuni waxaan soo marnay dadkii khulafaa الraashidiin iyo khilaafadoodii marka saxaabada inay abubakrin ugu fadli badan yahay cumar ku xiga khilaafka ma joogaan hore usoo nariyey sidaas oo kale sida ay jumhuur ahli sunna ay qabaan cuthmaan afdal min caliyin kadibna calina afdal minman siwaahum sidaas bay eh, ay ahayd marka khilaafadoodii buu sheekeynaya wuxuu uri huma khilaafatu cuthmaan baa ku xigta radia allahu canhu biijmaaci ahli shura dadkii ahlu shuura ee cumar uu magacaabay iyaa arintaas ku ijmaaceen in cuhmaan uu noqdo khilaafadii iyo wa ijmaaci lasxaabi asxaabtii intoodii joogto ku ijmaacda kaafatan iyo wa ridaahum bihi cuhmaanay raalli ku noqdeen xataa jucila alamru ilayhi intii amarka asiga loogaga yeelo markii eh, cumar ibni khadaab la dhaawacay la ogaaday inuusan noolaan karin oo biyihii iyo caanihii afka laga siiyey ay dhinaca eh, ka soo baxeen calooshiisii markaas buu wuxuu yeelay dadkii casharatu lmubashariin intoodii joogto ka hartay oo marka asiga markii laga reeba lix ahayd lianna abuu bakr haddii hore u dhintay asigana laga reebo laba meeshisay ka baxay eh, abuu cubayda caamir ibnu jaraax asna hori buu u dhintay oo asna casharat mubashiriin saddex saasay ku baxday cumar wuxuu ka reebay saciid ibni zayd oo asiga ilmo adeer la ahaa oo asiga casharatulmubashiriinta kamid ahaa yuu gooni uga reebay saan loo dhihin cumar wuxuu macnaha meeshaas laga fahmayaa qaraabadiisi inuu madaxnimo u rabo yuu yidhi annaga wixii kaalin aan lahayn waa qaadan hadday khayr tahayne ee ummadda islaamka kale hawada hanala wadaagsato hadday shar tahayna aalu cumar aniga aan ugu filnaado wixii shar abuuri marka kaas baa laga hadlayaa marka inta soo hartay marka waxay noqonaysaa casharatulmubashiriintii aan soo sheegnay inta soo hartay waxay noqonayaan cali iyo cuhmaan iyo طalxa iyo zubayr iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacd bni abi waqaas lixdaas baa cumar wuxuu ri ummadda islaamka intooda kale idinkuma qabsanaysa madaxnimadii ciddaa doorataane madaxnimadii adinkaan idin dhex dhigay marka mid kamid ah adinka saddexdiin lixdiinaas mid mid kamid ah maxaan ku irahdaa ku ijmaaca midkaad isku ijmaacdaan cid idinku khilaafaysa mala buuri cumar wuxuu haduu abu cubayda camir bnu jaraax uu joogi lahay asaan madax idinkaga dhigi lahay buuri uri liannahu nebigaan ka maqlay amiinu hadihi umma marka hadhow hadduu ilaahay i weydiiyo nebigiisaan ka maqlay ninkan inuu amiin yahay yuu yiri marka sidaasa abu cubayda aan ugu dhigi lahay buuri isla markii ay lixdoodii ay meel wada fadhiisteen yaa waxaa la soo jeediyey saddex annaga kamid a ha baxdo oo saddexda baxday qof kasta codkiisa hal qof ha ku reebto marka waxaa meeshii ka baxay طalxa iyo zubayr iyo sacd bn abi waqaas saddexdaas yaa isbixisay markaasuu qof kastaba midkiisa cod ou siiyey marka waxaa soo haray cuhmaan iyo cali iyo cabdiraxmaan bni cawf saddexdaasaa midkaa ba codka la siiyey saas markay noqotay yo cabdiraxmaan ibnu cawf uu yihi marka saddexdeenan qof ha baxo qofkii baxana xaq ha loo siiyo in uu maxaan ku irahdaa labada soo hartay midka kamida uu magacaabi karo marka cabdiraxmaan ibnu cawf asaa isbixiye xaq wuxuu u yeeshtay markan cuhmaan iyo cali midkuu raba inuu magacaabi karo liannahu maadaama lixdii cumar uu magacaabay qeyb ay ka yihiin oo dadka markaa joogana uga fiican yihin uga fadli badan yihiin xaq wuxuu u yeeshtay asiga marka labadoodan midku kamid inuu magacaabo cabdiraxmaan ibnu cawf markaa hore kama magacaabin wuxuu sameeyey saxaabadii markaa madiina joogtay intuu kari karo yuu shiro dheer la galay ou markaa la showray asoo doonaya ra'yiga ay rabaan inuu ogaado liannahu mas-uuliyad weeyaan ummad islaam nin eh, madax loogaga dhigo wax sahlan ma ah markaasaa waxaa la yihahdaa shaawara xata nisaaa fii khuduurihina dumarka oo xataa guryahooda gaarka ugu jiro xataa wuu la showri jiray baa layihi bimacnaa gurigeeda korkeeda inuu soo istaago yuu markaa la sheekaysan jiray dumarka sida caaisha iyo dadka oo maxaan ku iraahdaa cilmiga wax ka marka uu ogaaday saddex maalmood in saxaabadii ayna ka weecanaynin in cuhmaan ibni cafaan uu ku haboon khilaafadii bow labadoodii markaa mid gooni ula shiray maalinkii dambe dadku isugu yeeray markaasuu uri cuhmaanow adigaa madaxnimadii aan ku siiyey ummadda iyo mas-uuliyadeedana ilaahay ugu cabso caliw adina cuhmaan adeec baa lagu yiri marka sidaas baa wuxuu noqday cabdiraxmaan ibni cawf ninka kala saaray labadii nin ay ahayd kitaabkii hole markaan sharxayna waxaan malaynayaa inaan idhi talxa weeyaan ninka saddexaadoo wax kala saaray ma aha taasi wahmi bay ahayd inamaa huwa cabdiraxmaan bni cawf ayib marka cuhmaan bni cafaan sidaasaa lagu doortay marna waa ikhtiyaar min cumar oo lixdii buu qeyb ka yahay marka kale waxa weeyaan ikhtiyaar cabdiraxmaan bni cawf oo ayaga isku waafaqeen dhexdooda haddii ninka uu magacaabo lixdooda in la qaadanayo midda saddexaad waxa saxaabadii markaa meeshii joogtay intii suuragal eh len dadkii ka maqnay telefoon looma diri karin waagaas intii joogto muhaajiriintii ansaarti yuu la showray kulligood cuhmaan ay isku eh, ay isku waafaqeen sidaasaa cuhmaan madaxnimadii uu ku qaatay huma khilaafatu caliyin radia allahu canhu haddana waxaa ku xigtay cuhmaan khilaafadiisii oo ku dhacday bibeycati saxaabati iyaahu saxaabadiiya la mubaayacoodeen ama u dhaarteen ama ogolaashada siiyeen marka bibeycati saxaaba jumlatan ma aha saxaabadii waxaa wey rag badanaa hortiis dhintay waa la wada ogyahay rag badan baa gobolada kuwada maqnay waa la ogyahay intii markaa madiine joogtay cuhmaan ibni cafaan waxaa la ogyahay markuu toban sano madaxweyne ahaa dad badan oo ahlulfitan ah yaa ku kacay ilaa daraja ay ka faa'iidaysteen muslimiintii badigoodo jihaad atraafu eh, eh, alkura alardiya meelo badan dagaal wada jiro oo madiina dad yar ay joogaan in dad ahlu fitna ah inay ciidan soo ratibeen cuhmaan markaas ay ku wareegeysteen ilaa markii dambe qisada way dheer mufaawadaad iyo wax badan ay la galeen ilaa markii dambe ay cuhmaan sidaas ku dilaan bidamin baarid ah, si aada u fool xun oo ninkaas saxaabiga oo cashara mubashiriin aanan habboonayn in lagula kaco ama ama la khilaafo yay ku dileen marka cali bnu abi aalib iyo koox yar baa madiina joogtay oo dadkaas ahlu fitanta ah waxay ka qabtaan aan suurageli karin oo coodan aan ahayn marka arintaas markay dhacday oo cuhmaan la dilay muslimiinta waxay noqdeen ilmo yaryar oo aytaam ah oo aabbihii ka dhintay oo kale liannahu madax ma jirta markaan fitnana way bilaabatay marka waxaa la dhex galay waxaan la koobi karin fawda iyo faraaq yaa ka dhacay intii markaa madiina joogtay intii u dhoweedo gobolada dhadhow joogta isku timid marka waxay arkeen muslimiinta saan hadday arrintooda kusii socdaan inay baaba-ayaan cadowga adraafta jiro dagaalka lagula jirane maadaama nin madaxweynahoo ciidanka gadaalka ratibay oo dhaqaalihi dirayo oo amarka bixinay uusan jirin ummadii meel kasta in lagu cunay markaasay si deg deg ah waxay ku doorteen cali bna abi aalib waa dadkii madiina jooga waman xawlah min almuhaajiriin walansaar sidaasa marka baycadii cumaan cali bna abi aalib ay ku dhacday wa carafahu marka huma khilaafatu caliyin radia allahu tacaala bibeycati saxaabati iyaahu carafahu wa ra'aahu kulu minhum radia allahu canhu axaqa alkhalqi carafahu wou gartay wa ra'aahu way arkeen kulu minhum saxaabadii mid kastoo kamid eh radia allaahu canhu asiga allaha ka raali noqdee ama canhum a axaqa alkhalqi inuu yahay khalqiga markaa joogay ka ugu mutaysi badan wa awlaahum kan ugu owleysan fii dalika alwaqti waqtigaas asigae bilkhilaafati cali waxay u arkeen saxaabadii markaa meejka joogtay cidda macnaha waxay u arkeen cidda ugu habboon madaxnimadii ugana owleysan fii dalika alwaqti bilkhilaafa madaxnimada inuu cali yahay walam yastajiizuu ma banaysanin cisyaanahu inay caasiyaan wa khilaafahu inay khilaafaan ma ayna banaysanin ninkii maqlaba caliyaa la doonay xasha waa fiican tahay sidaas bay yidhahdeen fa kaana haaulaai alarbacatu afartaas ayaga waxay ahaayeen alkhulafaa alraashidiina khulafadii ee hanuunsanaay aladiina afartaasa afar khulafaa raashidiin loo yaqaana alkhulafaa alraashidiina aladiina khulafadoo nasara allaahu bihim ilaahay uu ku gargaaray addiina ugu gargaaray oo waqahara uu ku jibiyey waqasara uu ku jibiyey bimakaanihim ayaga makaankooda almulxidiina kuwa oo gaalada ah wa qawaa bimakaanihim makaankooduna wuxuu ku qawiyey alislaamiyuu ku qawiyey ayaga warafaca fii ayaamihim maalmahoodiina wuxuu ilaahay kor yeelay lilxaqi wuxuu u kor yeelay alaclaama calankiisa calanka islaamka kor noqday maalmihii ay madaxda ka aheen wa nawara ilaahay wuxuu ku iftiimiyey bidiyaa'ihim ayga nuurkooda iyo wa nuurihim iyo wa bahaaihim iftiinka waay adalaama mugdigi jiray buu ilaahay ku iftiinay nuurkooda wa xaqaqa ilaahay wuxuu ku sugay bikhilaafatihim wacdahu saabiq ballanqaadkii ilaahay uu hori ummada muslimiinta u siiyey iyo ayay gacmahooda ku xaqiiqoobay fii qowlihi caza wajal uu ku ballan qaaday oo wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina aamanuu minkum kuwa rumeeyo adinka ah wa camiluu saalixaati camalka fiicanna qabsaday layastaklifanahum fi lardi ilaahay inuu khulafo ka dhigaya ardada kama stakhlafa aladiina min qablihim dadkii ka horeeyey siduu dadka fiican ilaahay khulafa uga dhigay ardada oo madax ah sidaasuu adinkan idinka dhe wala yumakinana diinahum marka diintii diintiibuu ilaahay ku makanina ulajeedada intaas way aladi irtadaa diintuu ilaahay raalli ka noqday marka istikhlaafkii ilaahay uu yaboohay ayagay ku xaqiiqowday tamkiinkii in muminiinta gacanta loo geliyo awoodana ayagay ku xaquuqido akbar dowla aqwa dowla bay noqdeen markii labadii dowlad oo meesha jirtay oo ruum iyo fursi oo markaa koonka ugu awood badnayd oo sida hadda ay ruushka iyo mareykanka ay u matalayaan labadii dowla ugu qawi badneed muslimiintayaa la wareegeen marka waxay noqdeen ilaahay subxaanahu watacaala dadku ku xaqiijiyey inay dad madax ahoo dhab ahoo nebiga khaliifa ah ka inay noqdaan in diintoodii markaa ay makaniyaan oo dadki muslimiinta awood ilaahay sabab ugu dhigo wa fii qowlihi baa ay ku xaqiiqowday ashidaau cala alkufaari muxamedun rasuulu llahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau beynahum ya ku xaqiiqowday oo muminiintiina waxay ka dhigeen dad walaalaa haddii abuubakrin laga soo bilaabo lama fiirinayo fitnadan yaroo dhacday laakiin guud ahaana la fiirinaya inay dad muminiin oo isjecel ay ahaayeen waxaa kugu daliil ah horumarka islaamka ay gaarsiiyeen markaasuu musanif wuxuu iri faman axabahum ninkii jeclaado watawalaahum ka weli yeeshto oo wadacaa lahum u duceeyo dacaa alayhim waa habaar dacaa lahum hadii liirana waa duca oo waracaa xaqahum xaqoodu ilaaliyo wa carafa fadlahum fadligoodan aqoonsado faaza fi lfaa'isiina dadka guulaystay buu qeyb ka noqonaya wman abgadahum khulafada ninkii naco wasabahum caayo wanasabahum u nisba sheego ilaa maa tansibuhum alrawaafidu wاlkhawaarij kuwa shiicada xunaa rawaafid la yidhaahda rawaafid waxa waaye rafaduu الsaxaabata jumlatan ilaa qaliila minhum rawaafida lagu magacaabay marka rawaafida waxay ay ku nisbeeyeen khulafaa raashidiinta ninkii ayaga ku nisbeeyo iyo wlkhawaarij kuwii cali la dagaalamay waay oo takfiirka ahay lacanahum اllahu ilaahay wou lacnadaa faqad halaka lacanahum اllahu alla ha lacnadee faqad halakaha jawaabtaas wa waman abgadahum ninkii u caroodo wa sabahum lacanahum اllahu ilaahay ha lacnadee faqad halaka fi lhaalikiina ninkaas wuu halaagsamay wuxuu halaagsamay dadka halaagsamo qeyb ka yahay buu yiri ayib marka waxaanu ognahay rawaafida markii cali iyo xasan iyo xusein iyo salmaan farisi majmuuca yar laga soo reebo inta saxaabada kale ah kulligood imaa inay gaalo waa yidhaahdaan inay faasiqiin waa ay yidhaahdaan sidaasay maanta dhan ay ku oynayaan ilaa daraja ay gaadheen qur-aankii oo sheegay caliyu bni abi taalib inuu khilaafada leeyahay bacda arasuul abu bakrin iyo cumara isku kaalmaysta in qur-aankaasoo dhan ay qariyaan waxaa la yaab leh yacni qof muslin ah oo sheeganayo maanta qur-aanka qeyb inay ka maqan tahay oona akhrinaya inna naxnu nazalna dikra wa inna lahu laxaafiduun macnihii qur-aankii ilaahay uu yihi waan xifdinayna beeninayaan waa mid midda kale in ay maanta saxaabatu rasuulillaahi oo aada ogtihiin waxay naf iyo maal ku bixiyeen inay dad ictiqaadiyaan qur-aankii ilaahay soo dejiyey yay rakabaati anfusihim waxa ay jecelyihiisay u helaan awgeed ay xadfeen yahuuddii inay ka xun yihiin bay macniheed ay saasay ay tusinaysaa sida ay leeyihiin midda kale waxa weeyaan haddayba dhacdaba walaysa dalika biwaaqicin hadayba dheci lahayd xataa caliyu bna abi taalib markuu madax noqday qur-aankii abubakrin iyo cumar ay gooyeen muxuu u soo celin waaye waxyaala runtii waxa weyaan laga yaqyaqsado waa waxay ku hadlayaan dadkana sidaas weyaan ahlul ahwaa hadii mar adiga naski aad ka leexatid meel ku soo celinaysa malaha dadka maanta muslimiin ay kula sheeganayaan waxa nabiga eh, masjidkiisa ay imaanayaan nabiga markay salaamayaan markaad dhegaysatid waxay ku leeyihiin markii ay nabiga salaamayaan assalaamu calayka ya rasuul allah ya man taxamala aladaa min jaanibayhi sidaasay leeyihin nebigu korkaada naxariis ahaato dhib waxaa kugu filan labadan oo adiga agtaada lagu duugay aa dhib filan waxay leeyihin cumar iyo abubakrin maadaama iyaga dad gaala iyo dad xun inay yihiin ay aaminsan yihiin nebiga dhib uu ku qabaa in meesha ay kula duugnaadaan marka sidaasay daraja ka gaareen caaisha uu ilaahay baryeelay oo ilaahay uu eh, ku soo dejiyay aayaadkaad ogtahan suuratu nuur oo alطayibaatu liلطayibiina wاطayibuuna liطayibaati ilaahay uu ku tilmaamay oo maadaama ayada sababti ay tahay ay juz asaasi ka tahay way durayaan marka waxa weyaan rawaafida dad ka liidata ma laha maanta inta oo calaa wajhi اlardi ku nool waxa islaam u nisba sheeganayo rawaafid wax ka liita ma laha walidaalika waxa weyaan dad yaroo iska muslimiin ahoo islaamka iska jecel markay maqlaan nimankaas bayaanaadka ay soo saarayaan shiicada oo eeraan iyo dadkooda markay hadlayaan isu muujinaa islaam inay difaacayaan yaa dad badan waxay leeyihin nimankaasaa ka fiican dadkan kaloo madaxdao meesha joogto kuwa madaxda qaarkood waxaaba laga yaaba diin inays lahayn laakiin cadaawo gooni ah qolo uma qabaan laakiin raafidada oo ismaaciiliyada eeraanta ka jirto waxaa la ogyahay cadaawnimada sunnada ay u qabaan maraykanka iyo iyo oroba uma qabaan wax la ogyahay waa taas marka caaطifa lama rabo waxaa la rabaa wax markaad jeclaanaysidna inay asaas diinta ku tahay markaad wax necbaanaysana inay diinta ku asalaysan tahay laakiin nin iska hawaraac hadaad noqotid oo meyskii qanawaadka fadaa'iga waxa laga sheega aad gacanta u taagtid waxa waaye fii mahab riixaad noqonaysa dabayla ku qaadaysa marka dambe ninka oo muminkaa ah oo in la jeclaada ay haboon tahay io ninka cadowga islaamka ah waa inaad maraajicda islaamka uga laabata khawaarij waxa weeyaan wayba iska yaraadeen ilaahay xamdigiisa lianna waxaa weeyaan qolo yaroo hadda takfiir lagu magacaabo waxay yihiinna aan jirin oo naftooda xataa si isku maamulaan aan keri karin oo waxaan caqliga geli karin iska rumaysan iyo hadda lagu tiriyaa inay khawaarij yihiin runtii khawaarijda dad waxay ahaayeen usuulle oo diin yaqaano oo dadka meelo qaarkeed markii rawaafida la fiiriyana meelo badan kaga fiican oo xataa muxadisiinta ay yidhaahdeen khawaarij markii la barbardhiga rawaafid fi xadiidi rasuulillahi wax las barbardhigi kalama leannu ninka khawaarijka ah been inuu sheegay wuxuu arkaa islaamta inuu u baxayo walidaalika axaadiidtii khawaarijta laga wariyay kaanat axaadiid saxiixa sawaan kaanat calayhim aw lahum bikhilaafi rawaafida kulligeed kadib leewaaba kutubta aniga islaamkan u naqaano saxiix bukhaari muslim sunan abi daawuud nasaa-i maba rumaysnabo kutub kaloo gooni ay u alifteen oo meelay kasoo bilowday cid warisa aan la aqoonin bay kutub u ah oo kitaab ulkaafiya kitaab liira asaas u yahay oo bimathaabati saxiix albukhaari cinda ahli sunna u ah kulligeed hal run ah inuu ku dhex jiro lagama yaabo markaasuu wuxuu iri qaala rasuulu اllahi sal اllahu alيه wasalam laa tasubuu asxaabii faman sabahum facalayhi lacnat اllahi laa tasubuu asxaabii ha caynina faman sabahum facalayhi lacnat اllahi ninkii caayo lacnad ilaahay ku dul dhacda lafdigan hadda laa tasubuu asxaabii fi صaxiixayn axaadiid badanaa kusoo aroortay laakiin faman sabahum facalayhi lacnat اllahi xaakim fi lmustadrak buu ku wariyey kitaabkiisana waana saxiix yeelay wa qaala salى اllahu alayh wasalam man axabahum fabixubii axabahum wman abgadahum fabibugdi abgadahum wman aadaahum faqad aadaanii wman aada allaha yuushiku an yaahudahu lafdiga xadiidka sidaas waay musanifku wuxuu ku soo celiyay wman sabahum facaleyhi lacnat اllah xadiidkan la yaqaana waxaa weyaan wman aada allah xadiidkan macnihiisa man axabahum saxaabada ninkii jeclaada fa bixubii jacaylkii u axabahum jeclaaday aniga u jecel yahay aniga jacaylkii u jecelyahay saxaabada u jeclaaday waman abgadahum ninkii nacane fa bibugdii aniga nacaybkiiga u necabyahu abgadahum u necbaaday waman aadaahum ninkii dhibane faqad aadaanii waa i dhibay waman aadaanii faqad aada allah ninkii aniga i dhibana ilaahay buu dhibay waman aada allaha yuushiku an yaakhaduhu ninkii ilaahay dhibo wuxuu ku degdhow yahay inuu ilaahay qabto waman aada allaha macnaha ilaahay wax dhib ugeysan kara ma jiraan laakiin dadka uu ilaahay jecel yahay oo muminiinta iyo diintiisa ninkii dhibo oo kasoo horjeesto ilaahay wuu ka aargudanaya waa qabanaya xadiidkan bidaayadiisa waxa rawaahu tirmidi inuu eh, nabi yihi allah allah fi asxaabi allaha allaha fii asxaabihi laa tatakhiduhum garadan bacdii asxaabtayda ha ka dhigina kabdhood meesha lagu tababarto oo qofka markuu inuu toogashada barto uu rabo waxa uu surtaa kabdhood la yidhaahda yacni saxaabadayda habeen iyo maalin xumaantooda in ha ka dhiganina shaqadiina macnaa saas waay xadiidkaas markaasuu uri man axabahum fa bixubi axabahum xadiidkaas tirmidi baa a waay haythamina wuxuu ri rijaaluhu rijaalu saxiix rijaalkan macnaha waxa weeyaan waa rijaalu saxiix buu yiri waa xadiid la aqbali karo ilaa xaddin kabiir marka saxaabada waataan hore usoo sheegnay caaisha la weydiiyo liri dad badanaa jira saxaabati rasuulillaahi maalin kasta wax ka sheegaya markaasuu waxay ku tiriye dadkaas ilaahay baa doonaya darajadeeda inuu kor u qaado liannahu markay dhinteen oo camalkoodu istaagay buu ilaahay wuxuu doonay ajirka inuu u socdo oo dadkan caynayo oo dhibayo inuu ilaahay ajir badelkeeda ugu socodsiiyo nin mumin ahoo fiican haddii gadaal laga xanto xasanaad baa u kordhay marka ilaahay baa doonay inay ajirkaas u socdo bay tiri radia allahu canha wa ardaaha marka saxaabatu rasuulillaahi waxa weeyaan waa dadkii ilaahay u doortay nebigiisa inuu saxaabo u noqdaan ilaahayna wuu taskiyeeyey ummadda islaamkana in khayru nnaasi qarni uu ilaahay rasuulkiisa yiri qarnigayga ugu fadli badan dadka ugu fadli badan inay yihiin badigoodna waa ahlu janna oo ahlu baycati ridwaan iyo ahlu badrin waatay jannada looga wada bishaaray ayagoo macnaha intaa boqolaal gaaray sidaas awgeed saxaabatu rasuulillaahi in wanaag lagu soo qaada maaha in xumaan lagu qaada ma umada islaamka sida ilaahy rabana kfir lana wlikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani marka muhaajiriinta ansaarta laga sheekeeyey yaa aayadaas ay kusoo xigtay waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabana kfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ayaga asaasuu ah marka waxaan rabaa habeen iyo maalin inaad u ducaysid wanaagooda inaad ka sheekaysid laakiin inaad ceebtooda iyo waxaan jirin inaad ku dul saartid diin la-aantaday tusinaysaa ulajeedada intaas weeyaan markaasuu haddana musanif wuxuu ka hadlayaa asalaatu khalfa albari walfaajiri khalfa albari haddii la yihahdo albari jamcu baar ninka baariga ah oo ilaahay diintiisa ku toosanaa bar la yihahdo haddii biri la yihahdo bacda lahoos dhigana samafalay noqoni shaksi ma ah marka albar albar khalfa albari ninka baariga ah baarna waa mufrad kale barna waa mufrad abraarna waa lagu jamciya wاlfaajiri faajirkana waxa weeyaan nin muslin ah laakiin macaasi samaynayo yaa hadda faajirka loola jeeda laakiin faajirkii oo bimacnaa gaalka ahay hadda lagalama jeedo marka musanifku wuxuu leeyahay dadkaas in lagu daba dukan karo saasuu leeyahay wa yaraa asxaabu اlxadiiثi aljumcata wاlciidayni wagayrahuma min aلsalaawaati khalfa kuli imaami muslimi baran kana u faajira markaasuu uri wayaraa asxaabu اlxadiiثi waxay arkaan marna asxaabu اlxadiiث u ka cabirayaa marna ahlu suna u ka cabira waan isku macno aljumcata jumcada in la dukaday ictiqaadinayan ay arkayaan io wاlciidayni io wagayrahumaa oo min asalawaati ah khalfa kuli imaamin imaam kulligiis gadaashiis in lagu dugan karo imaamkoo muslimin muslima bara nin baari ha ahaado baran nin baari ha ahaado ou faajiran ha ahaado in lagu daba dukado waxaa weyaan laba shay in la kala qaado musanifka wuxuu sheegi doonaa sida bidcada loola dhaqmayo in la gooyo xalaqaadkooda aan laga qeybgelin ayaga aan lala saaxib yeeshan raashin aan lala cunin markii ay tahay calaa sabiili اlafraad fii baabi tarbiya watacliim markay tahay waa bidcada waa laga fogaanaya laakiin fii baab waxdat اlumma wa duhuuri asaf markay tahay waa ka duwan tahay walidaalika dad baa waxay u haystaan oo markii nusuustan oo kale eh, oo ay arkaan bidcadaha laga fogaadayaan wax lala cuninyaa lala fadhiisanin in dhaqanka sidaas guud ay tahay lianna muslimiinta marna cadow guuday leeyihiin marna ayaga dhexdooda amru bilmacruuf wanahyi can lmunkar ay isku leeyihiin marka in ninka mubtadica aan wax laga akhrisanin aan lala fadhiisanin raashin aan lala cunin sadaaqa aan lala yeeshanin min baabi amri bilmacruuf wanahyi can lmunkar wa laakiin ummadda iyo cadowgeeda markay waajihaysa iyo duhuurka ummadda muuqashadeeda marka arintan hoos oo dhan dibaa loo dhigayaa safkii waa la isla gelayaa jihaadkii waa la wada galayaa jumcadii ciiddii waa lasoo wada baxayaa kulli markaa loo fiiri masaladaas inay iskaga darsanta dadka maha kitaab ciz اluma fi ijtimaaci اkalima yaan mowduucaas aada ugu tafsiiriya runtii dad badanna ay ka qarsoonayd oo waxay u haystaan ninka haddii uu madaxweyne noqdo nooc min albidcana oo wato inuusan daaco lahayn ciidankiisa laga qeybgelaynin meeluu ku dukana aan lala dukanaynin sidaasay u haystaan ma aha mithaal ahaan waxaan usoo qaatay markii axmed ibni xambali ay joogeen qoladii markaa madaxweynaha ka ahayd qolo waxay ahayd muctasile ah ma'muun iyo jamaacadiisi iska dhaaf inay mubtadica yihiin waxay dadka ku qasbi jireen in bidcadooda la qaato wamaca daalika muslimiinta masaajida kala gaara ma lahayn meel bay ku wada dukan jireen jihaadka waa wada geli jireen ummaddii midnimadeedii guud waa la ilaalinay iyadoo saas ay tahay yaa haddana bidcadooda lagaga hadli jiray oo ilaa daraja in dadki lagu dilo ay gaartay diidaan marka labadaas baab in la kala saara weyaan hadda baabka musanif uu ka hadlaya baabka caamka muslimiinta iyo muuqaalkooda ku xiran waay marka waxaa weyaan taas bidca looma fiirinaya sidaasuu ku leeyahy wa yaraa asxaabu alxadiidi waxay arkaan aljumcata bmacnaa iqaamata اljumcati jumcada in la ooga iyo ciideynki wagayrahuma min asalawaati khalfa kuli imaamin muslimin bara kaana aw faajiran wuxuu faajir ku noqda ha noqdo macaasi oo mathalan khamra iyo zina iyo wax lamid u samayna ama waa mubtadic laakiin bidcadiisa gaalnimo inayna gaarsiinayna laraba sidaasuu wuxuu iri wayarawna jihaad اlkafarati gaalada in lala jihaadana way ictiqaadinayaan macahum maca kuli imaamin barin aw faajiran wa in kaanuu aimadaba ha ahaadaana jawratan fajara kuwa jaairiin jawra bimacnaa jamcu jaairiin wa yarawna ducaaa lahum in loo duceeyay arkaan bilslaaxi wtawfiiqi wasalaax bilslaaxi ilaahay inuu hagaajiyo watawfiiq ilaahay inuu waafajiyo wasalaax xataa waxaa laga wariyay imaamu axmed inuu yihi haddaan ducaa aan ogahay oo aniga layga aqbalayo ninka imaamka aan ugu ducay lahay aan sii lahay naftayda atraan ka hormari lahay buu yiri liannahu bisilaaxihi taslixu lumma biidni illaahi tacaala haddii ninka madaxweyne u hagaagsanaado amarkiisi yaa fulay ummadii wanaagii o dhan wuu wada fulinaya baynamaa qof shaksi oo min araciya hadduu hagaagsanaado laa taathiira lahu fi lgaalibi fi lmujtamac walaa yarawna alkhuruuja calayhim in ayaga la inqilaaba khuruujkan waxaa lagala jeedaa inqilaab in ayaga dagaal lagu qaado la inqilaabane ma arkaano wa in ra-ow haba arkaana minhum ayaga alcuduula ka iilasho can ilcadli ay ka iishaan ila aljawri waalxayfi jawr macnaha waxaa weeyaan dulmi iyo xaqow oo laga weecda iyo xayfka waa lamid xayf macnaha iilasho xaqa laga iisho baailka lagu sameeya la marka uma arkaan dadkaas walaa yarawna alkhuruuja calayhim in aimadii dagaal lagu qaado isuma arkaan oo dagaal in lagu qaado sayf alkhuruuj calayhim bisayf liisqaatihim in la awgeed in dagaal lagu qaado wa in ra minhum haba ka arkaano alcuduula iilasho can ilcadli ay ka iisheen dadkii cadliga ay ku xukumayeen maahana waa waxay noqdeen ila aljawri walxayfi waxay u iisheen jawrkii oo waa maxay waa dulmigii iyo musuqmaasuqi iyo xayf ayadana waa lamid marka walaa yalowna alkhuruuja calayhim bisayf marka la leeyahay sida kale waa loo nasiixaynaya nasiixada gaar gaarkaa laga bilaaba si hoos ah loogu nasiixayna hadday anfici waysane waa la naqdinaya sidaas weeyaan oo macnaha nasiixa guud yaa ummadda looga sheega waxay samaynayan in xun yihiin laakiin dagaal lagu qaadi maayo dulmigoodana waa lagu sabra laakiin waa goorma in badan baan cadcadayn qofka la leeyahay dagaal laguma qaadi karo lama inqilaabi karo waa nin muslim e laakiin macaasi samaynayo laakiin nin haddii uu macaasida ku gaaloobo waxaa waajib ummadda ku ah inay dagaal ku qaado iskana rido liannahu muslimiin gaal inuu xukumo ma banaano waxa lagu gaaloobaya marka in la fiiriyaa la raba dadkii waxaa weyaan dad oo culamaa salaatiin oo dadka madaxda hoos joogto yaa dadka indhasarcaadin ku samaynayso diintii ilaahay bay bedelayaan dad aan gaalnimadooda lagu muransanayn yaa waxay ku leeyihiin weliyul amri waayo in lala dagaalamo ma banaano oo markii aanu ogeyn madaxweynihii siyaad bare markuu ishtiraakiya in wadanka ku xukumo uu soo rogay oo dad badanoo culamaa ay arintaas ay diideen ilaa lagu dilo dad badanoo maxamed guuleedi majmuucadiisa ay ka mid yihiin yaa garab istaagnaayo waxay u dhihi jireen waliyu amri lmuslimiina wa nin qur-aankii inkirayo oo aayaadkii ilaahay bedelay oo ku tilmaamay in xukumkii eh, shareecada la qaatay inay tahay takhalluf iyo dib u socod yay dad waxay ku leeyihiin waa muslimiin oo waa kaasa islaamaan ahay isagaaba aaminsan islaamaan ahay xoog ma ah islaamaan ahay marka tahay aad tirahda mabaadideedii waa sidaas baa madaxda maanta jirto yaa horta ayaga inta in la qiimeeya horta magaala mase waa muslim in meel la saara ninkii muslim noqdo marka hadda macaasida ou samaynaa waa loogu dulqaadanaya waana loo naseexaynayaa ilaahay inuu hagaajina waa loogu barya warka eh, ahlu sunna khilaafka ma joog ninka haddii uu wuxuu samaynaa uu ku gaaloobane masaladaas in marka laga gudba mama aha weliy alamri waaye madaxuu muslimiin u yahay haka gudbin horta asiga qiimay taasaa asaas u ah waxyaalaha asaasigaoo in laga ogaada ay tahay masalat alwalaa walbaraa dadka ninka madaxnimada markuu ku weynayo waxaa kamid eh haddii gaaladii uu soo dhoweysto muslimiintana uu la dagaalamayo ama gaaladii intuu gacan siiyo muslimiinta sida loo saa oo loo laayo ama gaalo intuu u yeerto muslimiinta uu ku dalbado islaamku waxa lagu weynayo kamid yihin eh. waman yatawallahu minkum fa fainahu minhum buu ilaah yiri waxyaalaha islaamka lagu wayna waxa wey shareecada islaamka in laysku xukumo hadduu meel iska dhigto ninkii meel iska dhigo ou dastuur gacan lagu qorto intuu yimaado ayadaa lagu xuguntamaya waxyaalaha islaamka looga baxayay kamid tahay min nawaaqid alislaam moxamed ibni cabdilwahaab kutubta uu ka qoray qeyb ka tahay ummadda muslimiintana iskuma diidana oo waman lam yaxkum bima anzala allah afa gayra diin illahi yabquuna ibnu kathiir wuxuu ri ummadda islaamka iskuma diidano in ninka hadii shareecada ilaahay intuu diro meel iska dhigo dhaqan iyo caado laleeyahay iyo qaanuun iyo wax lamid eh ay qaataan inay gaalo yihiin qoladii tatarka ahaa oo inta islaamka qaarkood soo galeen diintii eh, kazakhistan maxay ahayd ninkii oo jakistan lalahaa diintiisii iyo diinta islaamka isku dareen markaasuu ri gaalnimadooda bannaankay taallaa marka ninkan waa la ateecaya waa loo duceynaya laleeyahy horta marka hore miisaanka islaamka in la saaray u baahan tahay wuxuu qofka islaamka kaga baxaya inuu sameeyo in kale haddii qofka islaam min xayثu اljumla uu yahay wixii ka dambeeya waa looga dulqaadanaya marka taa in la ogaada muhim jida weeyaan ayib musanifku wuxuu iri alkafu cama shajara bayna الصaxaaba tan hadda waxay ahayd tii hore inuu ku xijiyo laakiin musanifku wuxuu tix raacay canaawiintii iyo siduu wax u qoray abu bakrin ismaaciili ayagoo hal boqoloo sano taqriiban ay u dhexaysay kitaabkiisii intuu fiiriyey buu calaa minwaalihi ku alifay meelo qaarkeedna waa faahfaafiyey oo waa faahfaahiyey meelana wuu soo gaabiyey markaasuu musanifku wuxuu uri wayarawna alkafa cama shajara bayna asxaabi rasuuli اllahi sal اllah alيه wasalam w tadhiir اlsinati can dikri ma yatadamnu cayba lahma nuqsan fiihim wayarawna wayarawna waxay arkaan faqro horaan ka tegay intaan lasoo gaarin wayarawna waxay arkaan qitaala اlfiati fiadi ama jamaacadii in lala dagaalamo albaaqiyati ee gardarneed xataa tarjica intay usoo laabato ilaa طaacati اlimaami imaamka aطaacadiisa alcadli caadilka ahay haddii imaamkii caadilka ahay ama muslimka ahay laakiin noocmaa fisqi uu ku jiray hadday qolo dagaalku soo qaado annaga waxaa waajib nagu ah inaan saf la galnoon asiga aan difaacno maadaama nebigu uuna yidhi hadday salaad idinla dukanayaan gaalnimana ay ku dhicin daacay idinku leeyihiin daacada aynugu leeyihin waxaa ka mid eh ciddii ayaga dhib in u geysato ama ina ridda rabto inaan ka hortagno sidii caliy bni abi aalib qoladii khawaarijta ahayd markii dagaalku soo qaatay wixii asiga la jiro saxaabada iyo taabiciinta ay saf ay la galeen khawaarijti waa la jibiyey sidaad ogtihin marka sidaasa wuxuu leeyahy qolada baaqiyadoo gar daran inaan macnaha dhan ka noqono oon imaamka gacan siinaa waajib nagu ah sidaasna waaba sharciga qabto waxaa madaxweyne ma ahane xatay labo qole isdagaalaan wain طaa'ifataani min almuminiina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahumaa cala اlأkhra faqaatiluu alatii tabغi xata tafiya ilى amri اllah hadday laba qolo oo muslimiina isdagaalamaan waxaa la yihi marka hore kala hagaajiya oo macnaha nabad ku dhex raadiya haday suurogeli waysane midda gar daran dhan ha laga noqdo midda gar kalena safka eh, macnaha gacan hala siiyo ayada safkeeda halala dagaalamo lianna waxaa la diidaa in la yidhah aniga waxba shaqi kuma lihi labadaana isdagaalamay waa markii ahlu xaq ay tahay laakiin haddii xaq jirin ee qabiil iyo fitan kale a ah laysku dagaalamayo kuwaas waa laga dhexbaxaya laakiin markii gacan la siinaya waxaa waa dadka ahlu xaqa ah oo la dulmiyey gacanaa la siinaa marka cinwaankii kale marka aan galno wayarawna waxay arkaan alkafa in laga reebto camaa shajara wixii dhexdhacay beyna asxaabi rasuuli lahi sal alla aleh wasalam saxaabada wixii dhacay waxaa loola jeedaa saxaabatu rasuulilaahi cuhmaan markii la dilay waxaanu ognahay dagaal inuu ka dhexdhacay cali iyo mucaawiya marka maa shajara beyna asxaabi rasuuli lahi loo jeeda in laga aamuso oo si fiican loo ictiqaadiyo la yidhaahdo waxay ahayd kama ahayn madaxnimo raadis dhiig muslim inay banaystaan kama ahayne waxay ahayd ijtihaad oo cid kastaba xaqa iyo diinta u gargaar bay ka ahayd dagaalkii marka si lama filaan aho u dhacay ilaahayna waxaan u rajaynaynaa inay kulligood mujtahidiin ahaayeen makfuuriin lahum sidaas in lagu soo gaabsado asaaskan meesha ay ka timidna waxay ahayd inuu markii cali lala mubaayacooday mucaawine muxuu jiray markaas shaam markaasuu diiday wuxuu iri madaxnimo waktigii la dooran lahay lama joogo marka hore horta aan qoladii ee cuhmaan dishay sida foolka foosha xunna u dishay tilaab waa in laga qaadaa sidaasay goaami uu soo go-aamiyey cali abi aalib wuxuu ihi nimankaas in laga qaado waa sax laakiin waxaa looga qaadi karaa madaxnimo in la helo sidaas bay muslimiintii meeshii joogtay ay ila mubaayacoodeen marka adigana waa inaad daacadii soo dhex oo aad iga dambaysaa marka cali bni abi aalib ciidan uu aruursaday shaam uu aaday asoo qasadka u aaday ay ahayd in lays hor fadhiisto oo ileen markii hore warqad unbaa laysku dirdiraya in lays hor fadhiisto oo la wada hadlo oo markaa lagu qanciyo qofkii xaqa eh, ka weecan in xaqa uu qaato markii meeshii la tagay mufaawadaadki ay bilaabatay culaysyaal badan baa soo waajahay ficlan marka dadkii ahlu sharta ahay oo labada daaifa qeyb kamid ba ku dhex jireen yaa ka faa'idaysteen oo waxay yidhahdeen labada nin hadday heshiiyaan awoodooda dhan annagaa nala duldhigaya maslaxadeena kuma jirta inay heshiiyaan waa inaan ka gaarsiinaa oo nimankan dagaal aan ka dhex ridnaa sidaas ayagoo labadii saf intay isu qeybiyeen qaarna mucaawiya la jiraan qaarna inta cali bay la joogaan markaasay bilaabeen dagaalkii inay inay isasoo tuurtuuriyayaan markaa sida loo fahmo inay mufaawadaadkii ama wada hadalkii inuu dhammaaday ay waajib tahay markaan in nin kastaba naftiisa u difaaco dagaalka sidaas uu ku bilaawday marka calina xaq buu doonay mucaawina mutaawil buu ahaa ayagoo labadoodaba aan cid wax laga sheega aana jirin yo hadana aqrabuhuma ila alxaqi inuu caliy bna abi aalib uu ahaa liannuu nebiga markii uu madiina tagay oo masjidkiisa uu dhigay iyuu wuxuu ku yiri camaar bni yaasir taqtuluhu lfi'atu albaaqiya buuri yacni hal jamaaca oo gar daran yaa dili doonta buri camaar bni yaasir marka caliy bni abi aalib uu la jiray qoladii mucaawiya la joogtaa dishay marka waxaa la ogaaday in xaqa laga leeyaho cali bn abi aalib uu kaga haboonay waana xaqiiqo maanta haddii madaxweyne u dhinto si kastaba ha u dhintee inaan tilaab kale la qaadan ilaa meeshii faraaqa la buuxiyo unbaa lagu heli karaa sidaasna marka dambe haddana wuxuu ri markuu ka hadlay taqtuluhum awla طaa'ifatayni bilxaqi buuri waxaa macnaha dili doonta khawaarijtaas oo dadka muslimiinta nebiga uu sheegay dhibka ka gaaraya la koobi karin labada fi-adoo muslimiinta oo isdagaalami doonta midda xaqa ugu dhow yaa khawaarijta la dagaalami doonta buuri nusuustaas way badan tahay markii la aruuriyey waxaa la ogaaday cali inuu xaqa ka hayay mucaawiyo mucaawiyana xaqa diidka ma ahayne waxay ka ahayd asigana ijtihaadkiisa wuxuu tusiyey tilaabtaas inay ka horeysa tilaabtan sidaasay dagaalkooda ku dhaceen marka nin kastaba mujtahid buu ahaa ninkii xaqa asiibana ajraani buu leeyahay ninkii xaqi gafayna hal ajri buu leeyahy biijtihaadihi inta hadda maanta dagaalkaas ka dhexdhacdeen waxaa la rajaynayaa intay islaamka u qabteen badigeeda ilaahay inuu ugu dhaafi doono ina alxasanaati yudhibna sayi'aati sidaasay ka qabaan ahlu sunnada ويرون الكف عما شجر بين أصحاabi رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم و تطهيir الألسنة wayarawna waxay arkaan tahiira alsina in lisaanyaalka laga tahiro can dikri maa shay sheegitaankiisa yatadamanu cayban lahum yacni shay ceebtooda ay ku dhex jirto in la sheega carabka in laga dahiro yatadamanu cayban lahum in hadal sarbeeb oo ayaga lagu cayna xataa inuu ku dhex jiro in carabka laga ilaaliyo iyo wa naqsan fiihim ayaga in naaqisnimo wax tusinaya in carabka lagu sheegay in laga ilaaliyo weyaan wayarawna waxay arkaan ataraxuma in oo loo naxariis dalbo layihahda raxmat ullaahi calayhim calaa jamiicihim dhammaantooda io wlmuwaalaati likaafatihim dhammaantooda in la xariiriyo loo duceeyo la jeclaado muwaalaadka saas waay saxaabatu rasuulillaahi ayan kaanuu kuwii hore iyo kuwii dambabo in loo taraxum loo sameeyo radia allahu canhum wa ardaahum markii lasoo hadal qaadabo laga raali noqdo raalinimo loo dalbo iyo wlmuwaalaati likaafatihim in ayaga la xariiriyo muwaalaadka waa maxabadii waa jaceylkoodi waa in ayaga lagu faantama ilaahay baaba ammaano muxamedu rasuulu llahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau beynahum tilmaantaasay leeyihiin markii lasoo hadal qaada qalbigaada inuu iftiimaa la wakadalika yarawna waxay arki jireen ma yarawna waxay ictiqaadanayaan tacdiima qadri aswaajihi sala allahu caleyh wasalam nabiga xaasaskiisa qadarkooda in la weyneeyo oo ayagoo saxaabana ah haddana si gaara maadaama zawjaatu rasuul ay noqdeen si gooni ah in loo qadariyo waa ka saxaabatu rasuulillaahi aygoo wada ay haddana zawjaadka nebiga liannahum min ahlilbeyt bay qeyb ka yihiin ilaahay baana waxa u doortay inay zawjaad u noqdaan nabigiisa calayhi salaatu wasalaam ilaahayna wuxuu iri wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikma wadkurna nuunu niswa waay ayagaa laga hadlayaa nisaaa annabiy lastuna kaaxadi min الnisa in itaqaytuna falaa takhdacna bاlqowli towjiihaat baa la sii wman yaqnud minkuna lilahi warasuulihi waltacmal saalixا nu'tiha ajraha maratayn waxaa layihi midii toosnaato laba ajiray leedahay waxaanu ognahay kulligeedna mustaqiimaat calaa sharci illahi inay ahaayeen ilaahay markuu u khiyaar geliyey ou yihi yaa ayuha الnabiyu qل لأزواaجika in kuntuna turidna الxayaaة الdunya wزiinataha fatacaalayna umatickuna وasarixkuna sarاxa جamيilا wain kuntuna turidna اllaha وrasuulah wالdaar الآakhirة yaa loo khiyaar geli kaalaya baa layihi ama addunya doorto nebigana waa idin furayaa sidii aad markaa rabtaan u noolaada oo markaa nebiga markay ka dalbadeen nolol gaar ah ama ilaahay iyo rasuulkiisa doorta oo siduu nabiga idinla garto iyo duruufta nebiga uu ku noolyahay taxamula kuligood biduuni istithnaa waxay doorteen ilaah rasuulkiisa wa in kuntuna turidna allah warasuulahu wadaar alaakhiray doorteen waxaa lagu ogaaday marka dadkaa daar alaakhira doortay ilaahay wuxuu iri ajir cadiim ay leeyihiin ayaga waa loola jeeda marka zawjaat rasuul dad sahlan ma ah in wanaag lagu sii sheego saxaabatu rasuulillaahi ayagoo kamida ah mudnaan gooni aneh in la sii gaar ahaan khadiijo iyo caaisha kuma sii jiraan khadiijana nebigaa si gaar u jeclay caruurtana ilaahay baa kaga arsuqay caaishana qur-aankii markii iyada eh, lagu been abuurtay ilaahay baa qur dhan u soo dejiyey xataa inay tiraahda anig maba isu haysanima Eh, aniga quraan inuu igu soo dega uma haysan waa shanigeyga inuu arintaas ka hooseyaan u malaynay ilaahay baa ikor yeelay marka sidaas in in loo ogaado xaqooda la raba marka waxaa la diidayaa dadka shiicada ah oo si gaar ah weliba caaisho oo kale farta ugu muday oo dhahaya cali bni abi aalib bay kasoo horjeesatay fitnay wax ka waday markaasay waxay leeyihin ariiqadii nabiga waa ka baxday wax aan la koobi karno xataa in la sheega xataa ay habooneen yay ku hadlayaan marka waxaas buu musanifku u jeedaa wakadalika yarawna tacdiima qadri aswaajihi sal allahu aleh wasalam radia allahu canhuna ka noqde iyo waxay arkaan wducaaa lahuna wayarawna aducaaa lahuna in ayga loo ilaahay loo baryo iyo wamacrifata fadlihina fadligooda ay leeyihin in loo aqoonsado iyo waliqraara in loo qiro biannahuna ayaga ummahaatu lmu'miniina mu'miniintoo dhan inay hooyo u yihiin wa aswaajuhu ummahaatuhum marka fiiri yani ummahaat waxaa waa zawjaatku rasuul mu'miniinta dhan waktigii nebiga ilaa qiyaami saaca hooyay u yihiin marka waxaad dhihi kartaa umunaa caaisha hooyadeen caaisha umunaa umu salama umunaa xabsa saasaad leedahay walidaalika waxaan markuu nebiga dhintay waatuu ilaahay yiri in dumarkiisa la guursado gadaashiis ma banaano sababtan waxa weeyaan ilaahay baa ugu dhiga zawjaadkiisa ina hooyayo noo yihiin ninka hooyadiisa guursan karayaaba marka marka walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada yaa ilaahay uri zawjaadka nabiga gadaashiis inaad guursataan mamnuucay idinka tahay marka qiimahaasay leeyihin hooyayaalkeena weeyaan marka nin hooyadiis wax ka sheega miyaad aragteen adduunyada ilaa raafidada iyo shiicada waa aqmacahum ullah ayib marka sidaasay tahay aadaabta dadka muslimiinta a saxaabada inay u qadariyaan laa nadkhulu ljannata bilcamali buu haddana cinwaan ugu dhigay ninka muxaqiqa markaasuu musanifku wuxuu iri macnaha waxaa weeyaan qof jannada camalkiisa ku galaya ma jirto sidaas waay markaasuu musanifku yihi wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan wayashhaduuna waxay qirayaan ana axada shaksi laa tajibu lahu ljannatu jannada inayna u waajibaynin wa in kaana camaluhu xasanan camalkiisa haba wanaagsanaado wa ariiquhu murtadan ariiqiisana haba laga raali noqdo ilaa an yatafadala allahu calayhi ilaahay inuu ku ku manaysto ku fadila maahan oo fa yuujibuhaa lahu jannadii u waajibiyo bimanihi wa fadlihi ilaahay fadligiisa iyo manigiisa inuu janno ku siiyo maahine camalo uu qabsaday janno ku geli maayo maxaa yeeley id camalu lkhayri khayrka camalkiisa aladii camilahu ou sameeyey lam yatayasar lahu uma fududaanin ilaa bitaysiir illaahi ilaahay inuu u fududay ha awood lahayn falow lam yuyasirhu ilaahay hadduusan u fududayn lahayn lahu lishaksi lam yuhda lahu lama hanuuni lahayn abada qaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu ihi walowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa ma ahaateene ma zakaa minkum ma ahir milahayn min axadin axadun axad ma ahir milahayn faacilkii waay maa zakaa axadun saasay macnay ka dhigan mintaas waa minta silada la yidhaahdo oo icraab ahaana markii layidhah zaaidka ah. maa zakaa axadun axad ma dahirmi lahayn oo minkum idinka mid abadan walaakina allaha ilaahay yuzakii man yashaau ilaahay baa doona ilaahay baa dahiray doono io wa fii aayaatin siwaha aayad kale oo aayaad badana saas ku soo arooray marka waxa weeyaan qofkii aniga camal hadaan sameeyo ilaahay jannaan kuleeyahay ma dhaxay karo liannahu horta camalkan in lagaa aqbalay in kale horta ma ogtahay waa mid midda kale camalkan ilaahay kulama gorgorma kartid oo asigaaba wuxuuba ku yimidba towfiiq min allaahi baad camalkan ku samaysay marka ilaahay wuxuu ku waafajiyey kulama gorgorma ka mid kale camalka aad adduunyada ku qabatay iyo janno ismaba gooyaanbo waxaa la yihahdaa nicmat lbasar keligeed haddii loo barbar dhigo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala aad caabudoo dhan intaad nooleed xataa ma goyso fa kayfa bijanati raxmaan rabbi way kasii daran tahay marka saas awgeed yaa jannada camalka laguma galay fadlullaahi baa lagu galay walidaalika waa tii nabiga la weydiiyey uri lan yadkhula axadukum اljannata bicamalihi nin camalkiina janna ku galaya ma jirto yuu nabiga markaasa yiri walaa anta yaa rasuul allahi qaala walaa ana ilaa an yatagamadaniy allahu biraxmatih aniga xataa camalkayga janno ku geli maayo ilaahay naxariistiis inuugu daboola mooye marka jannada waxaa lagu galaa fadlullahi marka aayaad badan baa jirto udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun maxaa lagala jeedaa dadka badaas waxaa lagu leeyahy waxaa laysku waafaqsan yahay ba oo bimacna alciwad ma ah udkhulu bima kuntum ay muqaabila maa camiltum macnaheedi saas ma ah laakiin ba'daas sida raajixa ah waa baau sababiya marka camalka khayrka ah oo la qabto oo la sameeyo sharta oo laga fogaado waa sabab min asbaabi dukhuuli اljanna jannada sababta lagu galayo laakiin sabab muujib lidukhuuli اljanna ma ah waqad yuujadu sabab waqad marka jannadii sababu ku yahay tan oo lagu leeyahay lan yadkhula axadukumne macnaha waxa weeyaan sidii ninka bani aadamka oo shaqaalaha qofka markuu u shaqeeyo oo leeyahay shaqadaydii waa ii dhammaatee lacagtaydii isii oo kale inaan loola dhaqmin sida nusuusta saas inaysan ahayn oo dhahayni ilaah aniga salaadadii amarti waa dukada zakaada jannaan kugu lehay isii ma jirto liannahu waxa weyaan waxaa dhan waxaad ku kartay ilaahay fadligiisa in laga aqbalana ilaahay fadligiisa ku inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin midda kalena waxa weeyaan camalkaada iyo jannada ismaba gooyaanba oo haddii lagu dhihi lahaa in haddii waxaad qabataa laga abaalmarinaya mumkin in lagu dhihi laha naarna ka badbaa laakiin jannaba ma astaahisidbo jannada wax weyn weeyaan marka kulu daalika fadlullaahi waa marka qofka hadhowta hadduu jannada galane darajaadka jannada bixasab lacmaala lagu kala fogaada oo nin waxa maa beyna shaksin wa aakhar waxaa laga yaabaa kamaa beyna nujuumi asamaai waalardi intii udhexaysa inay u kala fog marka sidaas awgeed waxaa weeyaan udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun sida ibnu teymiya iyo annawowi ibni xajar iyo ay leeyihiin weeyaan bada waa sababiya nafiga oo la nafiyo jannada laguma galo laleeyahayne camal adiga aad iska qabatay maahana camal ilaahay towfiiq iyo maxaan ku yidhaha qabuul camalkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala sababkaaga dhigay aayaddanna waxay kamid tahay haddii ilaahay naxariistiisa iyo fadligiis ahaan lahayn wax wanaagsanaan lahay maba nagu jiri lahayn kulligan waa wada xumaan lahayn naaraan astahayli lahayn laakiin ilaahay baa ninkau doono dahirayo towfiiqdii iyo diintii iyo khayrkii jeclaysiinayo taas baa loo jeeda ayb markaasuu haddana muxaqiqa wuxuu cinwaan u sameeyey likulli makhluuqin ajal nin la abuuro dhan meeluu ku dhammaado uu leeyahay musanifka marka nuqdadaas ka hadlo wuxuu iri wayactaqiduuna waxay ictiqaadinaya asxaabu lxadiidkii wayashhaduuna waxay qirayaan ana allaha caza wajala ilaahay ajala inuu madaleeyey likuli makhluuqin mid la abuuray dhan ajalan inuu ajal u sameeyey madal nin kastoo makhluuq ah bani aadan jini xayawaanaat malaaig waa waa waa waa makhluuq kasta madalou leeya oo ku dhinto uma wuxuu uri wa ana nafsa naf lan tamuuta dhimi mayso ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa maahayn kitaaban xaaluu yahay maktuuban mid la qoray muajalan la madaleeyey naf dhimanaysa ma jirto ilaa horta amar ilaahay uu bixiyo iyo haddana wakhtigeedii la qoray oo loo madalayay ku dhimanaysaa marka labada masalabo waxaa weyaan qole muctasile la yihaahdo seefaf dhaadheer wadato seefafka waxay u wadataa nusuusta in lagu dumiyo masaladii hore waxay ka yidhaahdeen qofka waataan soo dhaafno waxay yidhahdeen camalka qofka uu qabana asaa abuura ilaahay shaqa kumalaha haddii qofki khiyaarkiisa camal khayr ou samaystana ilaahay janno waxay waajib ku tahay inuu janno geliyo marka waxay yidhaahdeen liannahu qofka camalkii la rabay wuu qabtay ilaahay waxay kuleeyihin janno inuu geliyo marka ma fiirinayaan camalkan yaa karsiiyey yaa camalka aqbalayo camalkan ma gooyaa janno ma fiirinayaan taas waa nuqdadaas nuqdada labaad waxay yidhaahdeen qofka dhinto haddii jiro caadi uu ku dhinto ajisi u ku dhintay haddii la dilana waktigiisa wakti ka hor ku dhintay leeyihi bal fiiriya waxaa weyaan qof kastao ilaahay uu wakti u qabtay haddii nin intuu yimaado uu dilo cumrigiisa wax ugu dhiman yah u dila bay leeyihin marka waxaasoo dhanna waa wada baatil ninkii seef ku dhinto ninkii webi ku dhaco ninkii qandha ay disho ninkii inkaankar ku dhinto aya sabab lagugu dilabo qadarkaadaad ku dhimatay oo waktigii ilaahay ugu talagalay waktigaas u ahaa laakiin ma aha macnaheedii nin dhimanayo wakhtigiisa ka hor ma jiraan waadna ogeedeen xadiidka aan soo dhaafnay oo ina axadakum yujmacu fii batni ummihi waxaa la qoraa asoo caloosh hooyadiisu ku jiro wakhtigu ninkan dhimanay marka ninkan haddii la dila ilaahay wakhtiguu dhimanay khalad noqonay miyaa macnihi alfaalxumada fiir qofka caqligiisa hadduu wixii u isticmaalo ilaahay asagoo qofkan calooshooyiisa ku jira haddii liya taariikhdaas daqiiqadaasoo dhimana haddii ilaahay uu qoray haddii nin intuu yimaado ou dilay wakhtiga ka hor ou dhintay macnaheedu waxay noqona wixii ilaahay u qoray beenay noqdeen marka ilaahay nisbat ljahli ila llahi bay noqona ilaahay ninkii wakhtiguu dhimana asoon ogeyn yaa loo sheegay waxyaalahaas wax oo xataa ay haboon tahay qof muslim inuu ku fikira ma marka nin kasta wuxuu ku dhimanaya ajashiisii ilaahay horey ugu tilmaamay oo malaaigtana la sheegay sababka uu ku dhimanana wuu kala duunaan kara qofna sababaa lagu dila nina sabab kalaa lagu dilaya laakiin alkulu yamuutu fi waqtihi aladii qadarahu llahu an yamuuta fiih markaasuu musanifku wuxuu uri waida haddii uu dhammaado ajalu lmari qofka madashiisa falaysa malaha ila almowtu inuu dhinta maahine qofka haddii ajashiisa ay dhammaato haddii aad adduunyada dhakhaatiirta joogta laysku keeno inay naftaada badbaadiyan hal daqiiqa ay kugu daraan ma dhici karayso lianna wax kasta waa madalaysayn neefta aad neefsanaysid xataa waa go-an tahay raashinka aad cunaysid kulli wixii o dhan waaba lasoo duubaa markaseed ku noolaanaysa maxaa la arkay rag madaxa ama rag dhaqaale leh in caalamka meel kasta lala aaday nin hal daqiiqo u kordhiya waa la waay marka haddii maanta ay ahaan lahayd qofka bani aadamka qadarkiisa inuu wax ku dari karo masaakiintana way wada baabi'i lahayd dadka madaxda iyo dadka xoolahana in badan ay noolaan lahayn sidaad arkaysiinna waxaa weya ninka asigoo waxa dhan isu dul saaran yihiin yaa si tartiib ah looga wadaa khiyaar ma ah markaasuu qaala allahu caza wajala markaas wuxuu iri waida nqadaa ajlu lmari qofka madashiisa haday ay dhammaato falaysa ila lmowt falaysa lahu ila lmowt waay inuu dhinta mooye wax kale ma laha walaysa lahu mana laha canhu can dalika almowt fawtun lama tagsiin karo mar haddii wakhtigaa la gaaro waa dhammaatay qaala allahu عز wajal ilah wxuu uri walikuli ummati ajal faida jaaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun walikuli ummatin ummad dhan waxay leedahay ajal madal faidaa jaaa ajaluhum haday ay timaado ajashoodii laa yastaakhiruuna ma dib maraan saacatan walaa yastaqdimuuna mana ka hormari karaan hadaad adig waqtigaada ka hor inaad dhimata aad taataa ma kari kartid marka ummad fardina waa soo galaa qof kastaba wa qaala ilaahi wuxuu uri wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni اllaahi kitaaba muajala wamaa kaana linafsin naf ma laha oo uma haboono oo ma u suurogeli karto an tamuuta inay dhimato ila biidni اllaahi ilaahay idinkiisa maahin kitaaban maktuuban asoo la qoray idinkaas muajalan ee la madaleeyey marka waa kaasa nusuustaasay sheegaysaayo qof kasta waqti uu dhimanaya uu ilaahay idmo waana qoran yahay waana waana qadaran yahay wayashhaduuna waxay qirayaan ana man maata ninkii dhinto aw qutila la dilo faqad inqadaa ajaluhu ajashiisa waa dhammaatay ee la dhihi maayo ninkan la dilay haddaan la dili lahayn waqti kalou sii noolaan lahay taas la dhihi maayo qaala allahu caza wajal ninkii dilayna waa lagula xisaabtamaya haddana maca dalika qadar ilaahay buu ku dhintay wakhtigiisuuna dhintay ee la dhihi maayo maadaama ninkan oan ognahay annaga ahlu sunna haddaan nahay wakhtigan inuu dhima lahay ninkan dila eedkuma laha lama dhahay maadaama asbaabtii asiga u yimid uu ninkan sabab u noqday dilitaankiisi hadduu u qasad u dilana waxawa waa la qisaasayaa hadduu awliyaa lumuur ay doortaan haddii kale diyaal laga rabaa aw khalad uu u dilay markaasuu ilaahay haddana wuxuu ri qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim qul low kuntum haddii aad tihiin haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina labaraza aladiina kuwii way u soo bixi kutiba calayhim alqatlu dilka lagu waajib yeelay ilaa madaajicihim meeshii lagu dili lahay usoo bixi lahaayeen ayadan waxay radinaysaa qoladii munaafiqiinta oo nebiga joogtay wakhtigiisi yaa qaar ka mid ahay nebiga ay dagaalkii la aadeen jihaadka ma ahena waxay islahaayeen aad khaniimadan soo heshiin aad wax ka heshiin qaarna waxay yidhahdeen waa ka hareen qaarkii nebiga la tagay qaar ka mid ah la soo dilay markaa kuwii haray oo guryaha ku haray ay yidhahdeen low kaana lanaa min alamri shay-un maa qutilnaa haahunaa qul low kuntum fii buyuutikum ali marka wa low kaana lanaa min amri shayin talad haddaan wax kala ahaan lahayn maa qutilna haahunaa annaga meeshaan nagulama dili lahayn dadkeenana meeshaan laguma laai lahayn ee waxaan madiinaan iska fadhi lahayn meesha lagu dhimanaaba waan ka fogaan lahayn markaasuu ilaahay wuxuu yidhi hadday dhici lahayd nin adinka mid ah, meeshaas inuu ku dhintay inay qadaran tahay ilaahay wuu soo bixi lahay asigaanba heri karin lahaynba maba hari kari lahaynba inuu soo baxo dagaalkii wax ka soo galo yay noqon lahayd buu yaa la yiri markaa sidii uu meeshii loogu talagalay uu ku dhinto markaasuu musanifku wuxu uri wayatayaqanuuna waxay yaqiinsanayaan nuqdadan kale waswasatu shayaaطiin weeyaan darsiga kalean ka dhigi doona wallahu aclam wsala اllah wslama calى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin